bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir wnastahdih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah وأشhهd an lا إلaه إlا الله وaxdah lا شhريika lah وأشhهd أنa محamdا cabdh وrasulه slى الlه عalيh وعlى آlih وأصxaabih وأتbاaعih إlى yوم الdيn اllهma انfcna bma clamtna وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد ما زلنا في درس السيرة وصفحة اثنى وخمسين waxaynu ku dhex jirnay dariskii siirada ahaa iyada oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam imtixaanaadkii lasoo marinaya isagii asxaabta ay faraj ka heleen cunaqabateyntii lagu sameeyey markii lagu xidhxidhay halkaa shacbu abi la laydhaa dhacdooyinkii kale taa ku xigay waa uu kasii sii waramaya waxau hi wufuudu najraan meesha najraan la idhaahdo wufuuddii ka soconayay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam kolkuu halkaa ka soo baxay warkiisiina caan buu noqday saddexdii sane halkaa uu ku jiray salaadooyinka qaar waxa jira qofka suuq u sameeyaba ajriga ka sakow haddana magacuu ku helo dulqaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo mowqifkiisa adag marka najraan hadda waxaa lagu tilmaami karaa meeshan sanco ka agdhow ee marib la idhaahdo marib eriyada la idhaah sanco ka agdhow weeye najraan waxaa deganaa berigaa dad kiristana ahlulkitaaba xabashidoo qeyb ka deganay dadkaasaa isku dhex jiray waxa uhi waqad wafada calaa rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxa wafdi ugu yimi bacda alkhuruuji min ashicb markuu meeshii gosha ahayd kasoo baxay waxa wafdi ugu soo jihaystay nebiga isagoo maka jooga wafdun min nasara min nasaara najraan kristankii reer najraan ee yeman joogay qayb ka mida ah baa rasuulka wafdi ugu timi balaqahum khabaru warkiisaa nebiga gaadhay oo waa tii aynu soo marayna ashcariyiinta niman ka mid aha intay yeman ka tegeen inay xabashida u hijroodeen halkaa kusoo islaameen waaya wuxuu warkaasi kasoo soo gaadhay min muhaajiriilxabasha xabashida qolyii hijrooday xabashida asxaabtii u hijrooday iyo qoladii reer yemeneed xabashida tegey ayaa warkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam soo gaadhsiiyey yaman fasaaracuu bilquduumi calayhim waxay u degdegeen inay usoo galaan nebiga quduumku waa gelidda waxay isu diyaariyeen qoladaa reer yamaneeda kristanka ahaa inay nebiga xaggiisa u yaacaan ooy u degdegaan xataa yarow sifaati si ay tilmaamihiisa u arkaan tilmaamahaas si ay u eegaan maca dikri maca maa dukira minha wixii lagu sheegay fii kutubihim kutubtooda wixii lagu sheegay sifaadka ahaa iyo sifaadku nebigu leeya si ay isugu isu barbardhig isbarbardhig ku sameeyaan oo waxay waxaynan kitaabkeennii waxaynu ku haynaa towraad tilmaamo uu lahaa rasuulka soo baxaya iminkana rasuul baa laba lagu ayaa maka lagu sheegay bal aan isbarbar dhigno maca maa dukira minha wixii sifooyinka ahaa ee lagu sheegay fii kutubihim lagu sheegay taa iyo waxay isu geynayaan waxay ku arkaan wa kaanuu cishriina rajulan aw qariiba min dalik waxay ahaayeen labaatan nin ama in ku dhow labaatan nin aw qariiba min dalik ama labaatanka wax ku dhow labaataneeyo nin oo aqoon ula diintii nasaarada towraad iyo injiili ayaa ka yimi yaman faqara'a calayhim alqur'aan rasuulku sala allahu calayhi wasalam qur'aanka ayuu ku dul akhriyey qur-aankuna waxa uu leeyahay soo jiidashadiisa gaarka ah iyo barakadiisa gaarka ah iyo dareengelintiisa low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadica min khashyat illah buurta haddii lagu akriyayo wax iska bedelaya markaa bani aadamka ka garanaya iyo ka aan garanaynba luqadda yaqaaniya ka aan aqoonba mowqiciisa iyo habudhiciisa baa asiraya o markaa nebigu qur-aanka ku dul akriyay fa aamanuu kulluhum dhammaantood way rumeeyeen wafdigii meesha marayay nebigii bay rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam sidii jinkuba markii u horreysay ku akhriyey uu u rumeeyey dad oo dhan inay quraysh ugu madax adkayd iyo diin laawu ayaad garanaysa ka diin uu sheeganaya uu ka dhow yahay kan kale bilaadiinta ah dabcaabudka iyo kuwa majuusta la idhaahdo waxa ka dhowaa kuwan ahlulkitaabka ah sidaa darteed baa islaamku uu xalaaleeyey gowracoodana in la cuno dumarkoodana la guursado laakiin kuwan kale ee mushrikiinta kitaabka haysan iyo kuwa dabka caabudaya halkii laga wada bilaabi lahaa iyo luqadii la isku afkaran lahaabaa fogba iyaga waay markiiba way rumeeyeen makana way joogaan waana wafdi nabiga u yimaadee nabiga asxaabtoo la eryanayo fa faqaala lahum jahl ninkii abujahal la odhanaya muxuu yidhi maa ra'aynaa rakban axmaqa minkum wallaahi inaanaan jamac idinka nacasaysan arag wafdi idinka doqonsan lama haya buuri rakbiga alrakbu waalcusbatu waalnafaru waljamaacatu waaa'ifatu waa eraye isku dhowdhow ereyada haddaad aragto ereye isku dhowdhowayo ilaa tobaneeyo gaari kara rakban jamac maanaan arag buuri axmaqa minkum idinka axmaqsan war nimanku axmaqsanaa buuri uu sababaynayaa arsalakum qawmukum qoladiinni baa idin soo diray taclamuuna khabara haada arajul si aa u soo ogaataan warka ninkan fa markaasaa diintiinniba ka baxdeen waxaa la idiin soo diray xaqiiqa raadin wafdigiinnu wuxuu ahaa wafdi xaqiiqa raadin ee mu ahayn wafdi mawaaqif leh ama diinbedelid ay ka timaado maahayn ee inaad go-aanka tolkiinku wuu waswaasinayaa waa muuswis weyn wey fasabatum sabaa waataynu soo sheegnayoo waa qofku marka uu diintiisa bedelay u yaqaaneen xataa kolka uu islaamay sabaa ku sheegi jireen fa qaaluu waxay idhaahdeen qolihii ahlu kitaabka hayle waa niman aqoon leh ilaahayna hanuuniye salaamun calaykum laa nujaahilukum salaamun calaykum aan kala nabadgalla wey ya salaamulmutaaraka ayaa la idhahda islaamtii ducad ahayd maaha salaamu calaykum waraan kala nabadgalno laa nujaahilukum idinla jaahil jahli idinla samayn mayno mufaacalatu min aljahli macnaha laa nafcalu ljahla kamaa tafcaluuna antum sidaa idinku noogu jahli samaynaysaa ee noo aflagaadaynaysaan anagu idin aflagaadayn mayno lakum maa antum calayhi walanaa ma khtarnaahu lakum maa antum calayhi waxaad leedihiin diintaa haysataan dad yahow walanaa makhtarnaahu dee anaguna kaanu dooranaan leenahy maxaynu isku haysanaa nimankii wafdiga ahaabaa iska dhicinaya war idinku haddaad diin doorateen iyo taa gaalnimada iyo sanamkaa yuuro inaad dul fadhidaan haysadee walanaa makhtarnaahu annaguna waxaanu dooranay baanu leenahay oo diinta aanu ku qanacnay islaamnimada ah faanzala allaahu fii dalik ilaahay wuxuu ku soo dejiyey dhacdadaa wafdigaa islaamay gaaladaa weerartay jawaabta ay siiyeen intaaba muuqaal waxa ilaahay uu kaga bixiya aayaadkan soo socda ee fii suurati alqasas ku sugan sababta ay ku soo degeen waad garan marka balkaad qisadan hayso sabab nusuul macrifatu asbaabi nusuul tuciinu calaa fahmi macaali alaayaat aayadaha macnahooda in la fahmo waxa kaa saacidaysa sabab nusuulka inaad garato erayadan soo socda aayadda ku jira habka ay u dhacayaan iyo macnaha ay ka waramayaan iyo waxa muuqaalkooda sifiican kugu tilmaamaysa qisadan alla wuxu uhi aladiina aataynaahum alkitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun aladiina aataynaahum alkitaab kuwaanu kitaabka siinay towraad iyo injiil min qablihi qur-aanka ka hor hum iyagu bihi yu'minuun qur-aankay rumaynayaan ama bihi yu'minuun nebigay rumaynayaan waidaa yutlaa calayhim marka lagu dul akriyo aayadaha sidaa uu nebigu dul akriyey qaaluu aamanaa bihi maxay leeyihiin waanu rumaynay innahu alxaqu min rabbina waa xaqii ilaahay ilaahayaga xaggiisa ka yimid bay odhanaya innaa kunnaa min qablihi muslimiin waxaanu ahayn ka hor kuwa ilaahay u hogaansan intaanu nebigani imaneenu soo bixin ilaahay baan u hogaansanayn marka islaamnimada iyada waanu sii gejinayna ulaaika kuwa sidaasa buu ilaha yihi ahlukitaabka ahay rasuulka rumeeyey yu'towna ajrahum maratayn abaalmarintooda laba jeer baa la siinaya dhowr jeer oo dhowr qolo ayuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in abaalmarintooda laba jeer la siiyo qolyaha kale addoommaday la xidhiidheen iyo cidda hagaajisa ka ahlukitaabka rasuulkiisiina rumeeyey kitaabkiisa nebi maxamed iyo quraankana rumeeyey laba ajri buu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaaminuu birasuulih yu'tikum kiflayni min raxmati laba qayboodoo waaweyn buu ilaha idin siinaya waa kuwa bimaa sabaruu sabirka ay sabreen daraaddeed wayadra'uuna bilxasanati sayi-a waxa ay ku riixayaan dara waxay ku riixayaan wanaagga ay samaynayaan asayi'ata xumaanta markay gaaladu xumaan ku sameeyeen iyagu jawaab wanaagsan bay siiyeen wa mima razaqnaahum yunfiquun wixii aanu siinayna waxbay ka bixiyaano cadiyada ayay caqiidada fiican ku daraan wa idaa samicuu laqwa aflagaadada markay maqlaan iyo bilaa macnaha acraduu canhu way kasii jeedsadaan lama wadaan wa qaaluu waxay idhaahdaan lanaa acmaalukum lanaa acmaalunaa annagu waxaanu leenahay camalkayaga oo ilaahay naga xisaabinaya walakum acmaalukum idinkuna camalkiinaa leedi salaamu calaykum nabadgelyo laa nabtagi aljaahiliin kuwa ka dhacsan lama wadayno waxba kama doonayno laa nabtaqi aljaahiliin kuwa aan aqoon lahayn ixtiraam garanaynin kuwa wax muraada uma lihin ibtaqa wuu raadiye wey waxba kama doonayno kuwa haddaa idinkuna soo doonateen annaga waxba idinka dooni mayno qoladaasay ahaan eh, qolada aayaadkaa ah, suuratulqasas ku jiraa labiiyo konton ilaa shan iyo konton kuwaasay kusoo degeen waayo xaqiiqadii bay arkay waqad kaana ahlu makata nimankii reer maka waxay ahaayeen xiinamaa cajazuu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markay nebiga ka daaleen walam yatamakkanuu ay xejin kari waayeen kari waayeen wey min muqaaracati alxuja bilxuja xujo inay xujo ka horgeeyaan tamakunku waa awoodu yeelasho muqaaracaduna waa isku garaaci xujo ay keeneen xujada rasuulka markay ka horgeyn kari waayeen min muqaaraca qaraaca lagu garaacay weeye min muqaaracati alxujati bilxuja xujadii nebiga mid ay ka horgeeyaan markay u adkaysan kari waayena lala soo kacay miiskii dooda markii lagaga adkaaday ramowhu nebiga waxa ay ku riixeen macnaa ku tuureen ku aflagaadeeyeen bisixri maratan wa bilkadibi ukhraa wa biljunuuni dowran wa bilkahanati taara waa erayo kala duduwan bisixri mar waa saaxir bay yidhahdeen maratan wa bilkadibi ukhraa maratan ukhraa mar kalena waa beenaale bay yidhahdeen wa biljunuun waalibay nebiga ku sheegeen dowran mar kale wa bilkahaanati nimay ku sheegeen taaratan mar kale macnaha si uu afcaradiga u buu ereyada kala duduwayaa maratan ukhraa dowran taaratan waa eraye isku dhowdhow dhow kullu daalika dembiyeedka noocan oo la sameeyey afxumadani shanu alcaajizi almucaanid aladi laa yastaxyi limaziidi cinaadi wa kullu daalik sidanoo kale waxa u dhaqma waa shanu lcaajiz almucaali qofka sacbaanka ah ee awoodka ka daalay dooda iyo daliilka ee canaatamaya kaasunbaa sidan u dhaqma oo been abuurad ka sameeya alladii laa yastaxyi kaasoo aan ka xishoonaynin limasiidi cinaadi canaadkiisa oo kordhaya daraaddeed maxaan u ka xishoonaynin an yaquula inuu idhaahdo sidan ilaahay uu kaga warramay maxay idhaahdeen allaahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindik ilaahayow kaasi hadduu yahay xaq xaggaaga ka yimi qur-aankaas iyo muxamed degitaankiisaas fa amdir calaynaa xijaaratan min asamaa dhagaxaan xagga sare nagaga soo daa nagaga soo daadi gantaala xagga sare bay dheh aw itinaa bicadaabin aliim ama cadaab kulul na siiyo nagu abaalmarin may odhan ilaahayo xaq xaggaaga ka yimi hadduu yahay nagu hanuuni may odhan ilaa qofka bani aadamke si caadiya u fikiraya haddii layla warma xaq baad rabtaa mise baatil dadku waxay idhahdaan xaq baan xaq baan ku socda xaq baan doonaya anaa xaqa wada dad saasay ku doodaan kuwana waxay leeyihiin ilaahay xaqaa waanu diidnay waxaad doonto samee marka dadka noocaa u dhaqmayay bay ahaayeen waayo dhacdooyinkii markuu nabigu kasoo baxay calayhi salaatu wasalaam meeshaa lagu cunaqabateeyey markhaati u dhacay bay haytaniyo xusid mudan xagga taariikh ahaan oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam qoladaasi ay u markhaati fureen imtixaanaadkii nabiga soo maray waxaa ka ahaa wafaatu khadiijata radia allahu canha xaaskiisii wanaagsaneyd qaaligahay miweynadiisii ooradiisii iskala taagtay islaamkaa aftaxday rumayntii la rumaynayay rasuulka waa khadiija bintu khuwaylid oo sharaf ku lahayd dadkeeda dhexdiisa oo cafiifadahayd oo dhowrsoonay ayaa ka geeriyootay nebiga wa bacda khuruujihi calayhi salaam min ashicbi biqaliil markuu shicbigii meeshii goshii kasoo baxay in yar kadibba wa qabla alhijrati bialaai siniin intaanu maka ka tegin saddex sano ka hor marka waxaad aragtay cunaqabatayntu sanadii toddobaad bay ku bilaabantay ilaa tii tobnaad bay socotay tii tobnaad weeye waktiga khadiijana ay dhimanayso hijradu saddex iyo toban bay ahayd saddex sano hijrada ka hor توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها khadiija bintu khuwaylid oo xaaskii nebiga ayaa geeriyootay kaana calayhi salaam nebiguna wuxuu ahaa kaiira maa yadkuruha wayataraxamu calayha in badan buu islaamta sheeg sheegi jiray kaiiran ma kaiiran ma in badan buu yadkuruha ayuu xusi jiray oo khadiija khadiija ilaa qofka meel markaa maalin maalmaha ka mid ah oo adkaa mowqif fiican qaataa xusid buu mudan yahay xagga taariikhda laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaaika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu wakula wacada allahu lxusna labada qolee muminiinta ah rasuulka rumeeyada ilaahay jan u yabo laakiin masina baa ilahay uri maalmaha qaarkood qofka dagaalamo ee wax bixiyey iyo ka aan waktigaa isaga waxba bixin masina maalin la baahnaa arinku adkaa in badan buu xusi jiray wayataraxamu calayha allahuma arxamha ilaahw naxariis raxima allahu khadiija ayuu odhan jiray taraxumku waa taa yataraxamu calayha waxa wey ilaahay naxariis ayuu odhan jiray waata ka warbixinaysa ina abubakar sidiiq radia allahu canha caaisha ayaa ka warbixisay oo waxa ay tihi waa sida bukhaari ku sugane waxay tihi kumaan hinaasin ruux dumara intaa khadiijo ku hinaasa bay tiri waa caaisha haddamana an arag bay tii indhana kama qaadin indhana kama qaadin haddana islaantan ugu hinaasba adduunyadii aakhiraanu kala joognaada markaa hinaasahaygila aakhiru gaara wey sababtuna waxayd nebiga ayaa badin jiray sheeg sheegsheegeeda waxaaba laga yaabaabay tihi waa xadiid saxiixa ah. inuu nebigu gowraco lax uu ku allabariyey markaasaa dabeetana wasaal uu ka dhigi jiray kolkaasaa wuxuu odhan jiray khadiijo saaxiibadaheedii ciyi loo geeyo kow mararka qaarkood baan odhan jiray kaannahu lam yakun fi dunya imra'a ilaa khadiija mayaalahen waaba iyadoon adduunyada soo marin islaanta khadiijo laydhaa mooye wax kale miyaa khadiijo mooye wax kaleba arag fayaquulu inahaa kaana wa kaana wa kaana lii minhaa walad caynkaasa ahe taasa ahe maalinkaasi saaysh saasay eshay ubadna way lahay ubadkao dhan iyadaa i dhashay marka ila ruuxa dumar waxyaabaha lagu xusuusanaya kamid tahay inay tahay hooyada ubadkaaga waaya marka sidaasuu ah eh, walaa qaraabata wax la yaab lena maha arintaasi inuu nebigu ka hadhi waayo oo in badan xuso fa hiya awalu nafsin zakiyatin sadaqad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waa naftii ugu horreysee wanaagsanayd ee nebiga rumaysay awalu nafsin zakiya naftii ugu horreysee fiicnayd weeye ee rumaysay rasuulka fii ma jaaa bihi can rabbi wuxuu ilaahaysa kala yimi waxyigu ilaahay kala yimi qofkii ugu horreeye rumeeyadahay waqad jaaa minha biwlaadihi kullihim ubadkooda ubadka nebigoo dhamina sidaynu arki doono magacyadooda khadiija u dhashay rasuulka sala allahu alay ilaahay baa barakeeyey isagu shan iyo labaatan jir bu hasaynu horan soo marnay markii uu guursaday iyadoona imse jir bay ahayd ya kaanat inti arbaciin afartan jir bay islaamehenu maba gaarsiiyaan waktiga afartan jirkii bay lixdan ka bilowday markaasaa dabeetana lixda ay u dhashay saddex labadaa inan iyo afarta hablood maa cadaa ibraahim ibraahim wixii ka soo haray bay dhashay toddobadii caruur ahaa saddexdii wiil iyo afartii hablood ibraahim mooyaane inta kale lixda kale labada inan iyo afarta habloode kale iyada ayaa u dhashay fa minhaa waxaa kamida caruurta zaynab malaada taariikhdooda wax ka ogowo caruurtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa wax xusid maaragtay waa shay u baahan in la xafidee zaynab baa ka mid ahaa wahiya akbaru banaatihi hablaha nebiga zaynab baa u weynay tazawajahaa fi ljaahiliyati abulcaas bnu rabiic waxa guursaday waktigii islaamnimada ka hor ninka magacaa la odhan jiray inanta rasuulka waxa kula xidhiiday zaynab la idhaahdo abulcaas bnu rabiic intii aan ilahayba soo dirin rasuulka sal allahu alayh wasalam ka hor wa caqaba minhaa umaama umaama inanta la idhaahdo ayuu ka tegey oo inanta u dhashay zaynab waxay ninkaa u dhashay umaama inantii yaraydu jeclaa nabigu salaada marka uu dadka tukinayay uu degta ama tuurta ku sidanayey isagoo sujuudaya oo rukuucaya ayaa inantaa yari dush dhakadiisa ay fuushanayd degtiisa dhegtaasay iska haystay ina yar edab labahay dadkuna waxuu yihi inanta yar iska tuur nebi dad tukinaya tahay may lahayn wuxuu tusinayaa ubadku inaanay ahayn wax cibaadada waxba yeelaya iyagana la raali gelinaya dadkana imaam loo noqon karo umaama alatii umaamadaasoo tazawajaha caliy bnu abi aalib bacda wafaati faatima tazawajahaa waxaa guursaday inantan yar ee nebiga awowga u ahaa cali bnu abi aalib caligaa guursaday bacda wafaati faatima faatima markay dhimatay ilan iyo inanta habaryarta u tahay laysuma geeyo faatima inanta yar habaryar bay u tahay oo dee walaasheed zaynab baa dhashay markii dabeedna faatima ay dhimatay berigii dambena dee umaamana ay weynaatay inantan yaree zaynab dhashayna ay weynaatay cali baa guursaday radia allaahu canhu oo inantii uu nebigu dhalay oo faadimo ahayd iyo tu awowga u ahaa ee umaamo ah labadaas u kulmiyey taariikhdeedu waa taa inanta wa minhaa hablaha nebiga waxaa kamid mid aha ruqiya waa umu kalsuum labadaasa ka mid aha wa tazawajahumaa cuhmaanu aluulaa inanta hore ee ruqiya cuhmaan baa ku guursaday bimaka qabla alhijra intii aan lasoo qixin ayuu maka ku guursaday nabigu ruqiya cusmaan ku guursaday inantaa iyada ah tazawajahumaa cumaanu alulaa bimaka ta hore makuu ku guursaday qabla alhijrati intii aan la qixin wahaajara biha ila alxabasha xabashu inanta u kaxaysa markii uu hijrooday xabashida eh, inantan eh, la yidhaahdo ruqiya xaggaasay ula qaxday wthaaniyata bilmadiina umu kaltuumna wuxuu ku guursaday cumaan madiina bacda an maatat ukhtuhaa intii walaasheed ay dhimatay markii ruqiye ka dhimatay cumaan ayaa uu nebigu ugu xigsiisanay calayhi salaatu wasalaam inantaa kale iyaduna la yidhaahdo umu kaltuum waa tii afraadna waata wa minhaa waxaa ka mid a ah hablaha ama ubadkii rasuulka ee khadiija ay u dhashay faatima wa hiya asqaru banaati hablahoo dhan iyadaa u yarayd faatima iyadaa u yarayd tazawajaha caliy bnu abi aalib radia allaahu canh cali baa guursaday atii xasan iyo xuseen u dhashay waqad jaaat khadiija khadiija waxa ay la timi biwlaadin ubad kale inamo twafuu sikaaran iyaga oo yaryar bay dhinteen ah, ubad iyagoo yaryar bay dhinteen labada inana xagga dambe ku xusnoon walam yacish ma noolaanin bacda rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam intii uu nebigu geeriyooday ubadkiisa min awlaadihi ubadkiisa kama dambaynin ilaa faatima inantiis faatima mooyaane caashat bacdahu qaliila in yar kadib unbay noolay caruurtiisoo dhami inan iyo inanba way iska raaceenoo ilaahay baa u qadimay faatimana dee lix bilood unbay ka dambeysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waaya marka intaasi baa ahaa ubadkii labadii afarta hablood saasay ahaaye walamaa tuwafiyat khadiija kolkii khadiija ay geeriyootay radia allahu canha xazina calayha rasuulu اllahi sala اllahu alayhi wasalam xusnan shadiida aada buu nebigu ugu murugooday aada ayuu ugu murugooday ilaa qofka dhinta waa la ogolyahay in loo murugoodo marka dee qofkuu ka naxaya wuxuuna la diidan yahay uun dee qaylada baroorta sababtuna maxay ahayd waa limaa kaanat calayh wixii ay ku dul sugnayd iyadu min ariqati min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga u dabacsanayd nebiga riqa riqadu dee raqiiq waa shayga dabacdasan baa laydhaha aada bay ugu naxariis badnayd nebiga qof waxa ay ahayd aqbalkeena qof waxa ay ahayd arinkeena qof waxa ay ahayd nebigu uu dugsan jiray calayhi salaatu wasalaam lima kaanat calayhi min ariqati lirasuuli illah aada bay nebiga ugu dabacsanayd iyo wa muxaajazati lkufaari can muxaajaz xajsigu waa difaaca gaaladay ka difaaci jirtay nebiga ilaan ragga qura waxma difaace dumar waxaa jira garab adag ah oo aan la soo maraynin muxaajazati lkufaari can gaaladay ka difaaci jirtay nebiga sababtay ku difaacaysayna wuxuu ahaa limaa lahaa wixii ay lahayd dee min aljaahi fii cashiiratiha jaah bay ku lahayd tolkeed jaah waa sharafta gabadh waxayd muuqata acyaanta magaalada kamida maalle markii horeba dad badan eh, oo u hanweynaayoo doonayay in ay guursadaan diiday ama isu garan weyday ilaa nabiga ilaahay uu ku beegay calayhi salaatu wasalaam marka jaah bay lahayd jaahu waa muuqaalka muuqaal bay ku lahayd iyo tolkeed bani asad tolkeedii reer bani asad ile asad waxa ay kulahay miisaan markaaka ay tiraa kaaha laynaga qabto iyo ninkayga muxuu kasoo doonaya dad badan baa indhaha ku dhufan jira difaaca ka qayb ba ahayd sidoo abuaalibba qayb uga ah wa minhaa awlaadda waxaa ka a ah alqaasim qaasim oo inamadii nebiga ah oo iyaba ay dhashay wa kaana bihi yuknaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu ayaa loogu kunyoon jiray maxaa la odhan jiray kunyadii nabiga abalqaasim kaana yukna rasuulullahi abalqaasim waxa kunya u ahaa qaasim aabihii weeye inankan weeye wa cabdullah isaguna cabdullaahi baa inamada ka mid ahaa inanka labaade khadiija ay dhashay cabdullaahi bua almulaqab maanays waxa uu ahaa biayibi waaahir haddaad maqasho aayib aaahir cabdullaahi waa isla midu qaasimna waa labadaas iyadoo dhashay ibrahim maariyaa dhashay alqibtiya marka sidaasaa khadiijo iyo geerideedii ay u saamaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaaslaan buu ku dhacay marka dabeedna sida uu ku guursaday waa tan iyaduna khadiijo sida uu ku guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam anaa khadiijo sidaasa xaalkeedu ahaa laakiin dumarkii ka dambeeyey siduu ku guursaday baa tana zawaaji sawda sawda bintu zamca iyadana guurkeedii baa lagu sheegaya marka waxaa halkaa kaaga muuqda dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigan uu tacadudka iyo tirowga ku sameeyey waa wakti konton jir uu dhaafay bay ahayd macnaha dumarkan uu guursanaya ma ahayn baahi uu isagu eexaysanaye waxa ay ahayd xasaba duruuf duruuf jirtabah markaa intii uu konton jir gaadhu weynaadayba nebigu xagga odaytinimada u kacay ayaa dumarkan badan uu guursaday waxa uu markaa ururinayay xaasaskii agoomaha wa caqada calayhi salaam nebigu waxa uu meheriyey fi shahri aladii maatat fiihi khadiija bishii ay khadiija ka dhimatay markii uu dee ehm, khadiijo waayey wuxuu meheriyey calaa sawdata binti zamca alcaamiriya alqurashiya islaanta abtirsiimadeeda iyo nisbadeeduba ay taa tahay ayuu meheriyey oo xaasaskii ka mid a ah. bacda an tuwafiya canha zawjuha intii ninkeeduu geeriyooday islaanta ninkeedaa ka dhintay waanay da-weynay beryihii dambena waxaa markays aragtay dumarkii rasuulkana inay bateen iyaduna islaam weynay tahay ayay tidhi habeenkaygii anigu waan ka tanaasulay waan ka tanaasulo anigu wax hoyaatina waa waxba meherka iska dugsado wax arinahoo kalena uma jeedo ah, kolkaa islaam weynbe ninkeedii baana ka dhintay wabnu cammiha in adeerna uu ahaa ninay ilma adeer ahaayeen oo magaciisa la odhan jiray asakraar ibnu camr oo islaamay ayay isqabeen marka ninkeedii baa geeriyooday waqad kaanat aamanat billaahi wa birasuulih ilaahay iyo rasuulkiisaba way rumaysay islaantani wa khaalafat aqaaribaha wa banii cammiha waxa ay khilaaftay tolkeed iyo kuwa ilmaadeerka ahaayeen intaba diintoodii gaalnimada ahayd bay ka tahay markaasay wa haajarat maca zawjiha ila alxabasha waxa ay la qaxday ninkeediibay u raacday xabashida oo waa kii aynu soo maraynay rag badan iyaga oo lamaan oo xaasaskoodii wata inay xabashida u qaxeen kuwaasay ka mid ahayd sawda bintu zamca iyadiyo ninkeeda halkaa wada qaxay goorma fi lmarati taaniya markii labaad markii labaad mise qof baa uqaxay xabashida saddex iyo siddeetan asxaabta ka a ah oo rag u badnaa marka kuwaasay ehm, ninkeediibay halkaa wada qaxeen markii labaad maxaa halkaa kalifay inay u yaacaan khawfa alfitna in diinteedu ay ka fitnowdo oo haddii ninkeeda ay ka hadhaan ay ibtileeyaan oo ay gaalnimo u baxdo taasi ka carriy waay wacaqiba rujuucihi min hijrati twufiya canha wacaqiba rujuucihi min hijrati markii uu ninkani ka soo noqday xaggii xabashida waa ninkeedii ayaa uu dhintay geeriyooday markaasuu xaqu ku soo degay ninkeedii sakraan ibni camri lo odhan jiray sakraanku waa magacuun imikee ma ahaa kii cabitaanka eh magac weeye kolkii uu soo noqday ee labadooda ay soo wada noqdeen ayuu geeriyooday dabeetana xaaskii ayay cidlay ku way agoomowda way soo hadhay falam yakun sama ajmalu mima sanacahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam falam yakun sama uma maaha waa sama falam yakun sama halkaa maahayn lam yakun hunaak halkaa ma jirin ajmaluu wax ka wanaagsan mimaa sanacahu rasuulu nebigu waxa uu sameeyey wixii ugu quruxda badnaabu ahaa dumaashaa iyada uu dumaalay ama meelayntaa uu meeleeyey ama guurkaa uu guursaday waa wixii ugu wanaagsanaa ee u samayn lahaa bizawji rajulin aamana bihi bizawji rajulin aamana bihi nin isaga rumeeyey nebiga sawjkiisa ogabay zawj ninkana waa laydhaa gabadhana waa laydhaa bizawji rajul nin aamana bihi nin nebiga rumeeyey xaaskiisii de ninkaas mar hadduu dhintay xaaskiisii waxa ugu fiican ee uu sameynaya waa inuu isagii ka dumaalo oo dabeetana iyadiiba uu xaas ka dhigto meeleeyo walow turikat liqowmiha haddii islaantaa qoladeeda loo dayn lahaa oo la odhan lahaa de hadduu ninkeedii ka dhintay tolkeeda la joogto maca maa hum calayhi waxa ay ku dul sugan yihiin marka la eego waxa ay yihiin weliba oo ah min alkhilbati qalafsanaanta khilbadu waa qallafsanaanta wa karaahati alislaam iyo siday islaamka u necab yihiin iyagoo qalafsan oo islaamka necab haddii la odhan lahaa haddee islaanay hadduu odaygaagii kaa geeriyooday tolkaa la joog haddii taa ay dhici lahayd la fatanuuha way ibtilayn lahaayeen waxaan laha aan kuu samafalno kan iyo kanaan kuu qabanno dee iskaga bax diinta maxamed maxaa kugu kadeeday ilaan had iyo jeer samafalka gaaladu waxa uu ku xidhan yahay fitnada qofka waxa ay odhanayaan mar qofka marka ay fitneeyaan ay ogaadaan inay mabda ka qaadeen mabdii hagaagsanaaye u raaci lahaa islaam kolka ay ogaadaan inay ka leexiyeen markaasaa ayaa loo shaxshaxlaynaya laakiin inta weye qof mustaqiimo ilaahay ku xidhan intaa wax uu faruux xidhan yahay intaas dee wax badan baa lagu samayn lahaaye soodigan si awey waad silan tahaye waa xaalkaagu caadi maaha inaad dimuqraadiyadda qaadata hayd bay kuley dadka wanaagsan had iyo jeer ama mabda iyo diintooda mustaqilka u ah ama gabadha asturan ee ama xijaaban waxaa had iyo jeer dee waana furfurnayn baa la qof furfuran baanad ahayn ama qof caalamka la jaan ama casriga ka warhaya marka haddii aad dee waxaasoo dhan yeelan lahayd waa waxbaa kuu furfurmi lahaa waxbaa kuu yaro biniixi lahaa laakiin dee adiga isxidhxidhay marka la fatanuuha way fitnayn lahaayeen haddii looga tegi lahaa tolkeed taasuu nabigu ka badbaadiyay wa karamu nasabihaa fii qowmiha yamnacuhaa min atazawuji birajulin aqala minha nasaba wa sharafa intaa macnaheedu waxa weeye sharafte ay tolkeed lahaa waxa ay sharaftaasi u diideysay nin ka miisaan hooseeya inay guursato mid ka sarreeya ama la mustawaa mooyaane reerkooda iyo sumcadda ay lahaayeen si aanay goldoloolo looga helin dad hoos loo eegayo inay guursatana way u saamixi weyde wa sharaf wa karabu nasabiha nasabkeeda wanaagiisa fii qowmihaa qoladeeda nasabka wanaagsane ay ku lahayd oo qof fiican ahoo dhaladahoo ammaan laba hayde taasi yamnacuhaa wuxuu u diidayaa min atasawuji birajul inay nin guursato ninkaasoo aqala minhaa iyada ka hooseeya nasaban wa sharafan xagga abtirsiimada iyo ammaanta cid ka miisaan hooseysa ama hoos loo yaro eegayo in ay guursato waxa u diidaya wasniga iyo miisaanka ay ku lahay ila qof qof loo barbarsoonayo hadduu yahay goldaloolana loo raadinayo diinteediina waxay ugeysay hebel intay odhan lahaayeen ayuu nebigu taasuu ka badbaadiyay calayhi salaatu wasalaam nin aan waxba laga sheegi karayno rasuulka ah oo aan loo guur ahaan wax looga sheegi karay in lagu ammaano mooyaane abu sufyaan ba dee inantiisii umuxabiba markuu guursaday ee layidhi ninkii aa colka ahaydeene maxamed ayaa abu sufyaan oo inantaadii guursaday waxa ui saxli bay heshay horta nin qoolaho wanaagsan oo meel fiican ka dhashay ayaa heshay bu nin muddo kale horta waa heshay bu waxay kala yeelaanba waaya sababta iyo waktiga uu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam khadiijo dabadeed taasay ahayd sawda ayaa u horeysay zawaaju caaishata radia allaahu canha guurkii caaisha uu guursaday oo islaanta hore waxa uu guursaday meelayn uu meelaynayo iyo diinteeda iyo dunyadeeda uu badbaadinayo xidhiirtinimada uu caaisha kula xidhiiday abubakarna waxay ahayd geejin saaxiibtinimada uu geejinaya abubakar maadaama wasiirkiisii koobaad uu yahay saaxiibkiisii lasoo kifaaxayn calaaqada iimaaniga ee ka dhaxaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabigaa si ay usii adkaato oo tii iimaanka iyo tii saaxiibtinimada iyo tii xidhitinimada intuba isugu dhaabnaadaan ayuu u guursaday wa bacda dalik bishahrin bil kadib islaantaa hore kolkay bil wada joogeen nebiga caqada calaa caaishata binti sadiqi binti sadiqi abibakr caqada waxa uu meheriyey calaa caaisha caaishuu meheriyey binti sadiqi saaxiibkii inantiis ahay ah, abibakr abibakr inantii uu dhalay caaisho la odhan jiray ayuu meheriyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wahiya laa tatajaawazu asaabicata min cumriha sanadii toddobaadba may dhaafinba xagga cumrigeeda sanadii toddobaadba may dhaafin waktigaa uu meheriyey ah, walam yatazawaj calayhi asalaam nebigu ma guursanin bikran inan Eh, dhallinyaroa ama aan nidhaahne ee aan carma lahayn ma guursanin khayraha iyada cid aan hayn waxa keliyaha inanimo uu ku guursaday iyada ahayd wa dakala calayha bilmadiina madiine ayuu kula aqal galay dakala calayha bilmadiina madiinu kula aqal galay sidaasay tahay oo had iyo jeer soomaaliduba marka ay reer ka helaan ama ay u arkaan in xiritinimada uu ku wanaagsan yahay inan fiicanna ay leeyihiin waxaa la samayn jiray waa la sii weydiisan jiray markaa waa la siin jiray ninkaa inanta ah, way u doonan tahay baa la odhan jiray ama ha loo meheriye ama ha loo jawaabo oo hala siiye weliba mararka qaarkood bay dhici jirtay in la idhaahdo hebelow dee heblaayo lagu siiyo korso soo may dhici jirin ama war anaa korsanaya inantee idinku isiiy unoo ii guuriya hay yaraatee waa dhaqan jireed marka laxajeclow ku laxajeclaabaya nebi wanaantan ayay ahayd markay xoogaa la egaatay qof muddo kale ay hayde toban jir ay ku dhawaatay ama sagaal jir meelaha ay ahayd ayuu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine kula aqal galay waaya amaa sawda fadakala calayha bimaka islaantaa hore sawda iyadoo wuxuu kula aqalgalay maka nabigu calayhi salaatu wasalaam waay marka sidaasay labadooda ayaa isku xigay labadoodaasaa isku xigay labadaba waxaa sirta ku jirtay taasay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam uu guursaday oo zawaajka nebiga iyo asraarta ama xikmadaha ku jira waxa ayna ku soo marnay suurat laxzaab markii aynu ka waramayna taariikhda dumarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam in mar waxa uu guurkiisu ahaa xidhiidh bulshada dhexdeeda uu ka abuurayo nebigu calayhi salaatu wasalaam calaaqaat ijtimaaciya wa calaaqa tacliimiya wa calaaqa siyaasiya intaba uu lahaa calaaqa ijtimaaciya oo qofku ruufaysan oo xil qaadayo oo dee dumar badan oo laga dhintay uu saa ku guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam calaaqa siyaasiyana way ahaydo bulshadu dadka qaarkood oo markaas intoo ama laga adkaaday ama la jebiyey sida qolyihii yuhuud ahaayee uu ka guursaday markii la jebiyey colkoodii oo kale dabeetana markuu dumarkii nebigu guursaday la xoreeyey dadka iyaga saa ku islaameen calaaqa dacwiyana way ahayd ama tacliimiya oo dumarkaa badana uu nebigu guursanayo waxay ahaayeen khubaro ka qayb qaadanaya waxbarashada iyo faafinteeda wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma aqoonta iyo cilmiga kasoo burqanaya nebiga ee guryihiina lagu akriyayabu nebigu ayuu ilahay yidhi subxaana watacaala gaadhsiiya dumarow asxaabta kale marka dee qof quri kolku cilmigii nebiga kasoo naqilayo marka ay sagaal dumari kasoo gudbinayaan iskuna ma aha xadiisba noqon maayaan iskuna xikmad noqon maayaan xikmaddu markaasay badanaysa waayo wa bacda wafaati khadiijata bishahrin twafiya camuhu abu aalib aladi kaana yamnachu min ada acdaa'ih wamaca anahu kana laa yukadibu rasuula اllahi sal اllahu alayhi wasalama fi ma jaa bihi bal yactaqidu sidqah lam yantiq bishahaadatayn xataa aakhiri laxdati min xayaati wa bacda wafaati khadiijata binaxwi shahr markay khadiija geeriyootay bil kadib camuhu abu aalib adeerkii abu aalibna uu dhintay waa la oofsaday u geeriyooday khadiija bil bay sii moodanayd kii kale difaacaya abu aalibna wuu raacay aladii abu aalib kaasoo kaana yamnacuhu ahaa mid nebiga ka difaaca min adaa acdaai cadowga dhibaatadiisa aladaa dhibaatada ayaan kusoo marnay cadowga ama kuwa cadowgaba nebiga dhibaatada ay ku hayeen tolnimo iyo diritaan ilaahay uu diray xoojin lagu xoojiyunba haydo iyo xabiibnimo uu nebiga xabiib aha jeclaa ayuunbu ku difaacayay wa maca anahu kaana laa yukadibu rasuul allah isaga oo nebiga aan ku aan beenin jirin macnaha aan odhan jirin waa beelaale sida kuwa kale u odhan jireen fii ma jaaa bihi shayga uu nebigu la yimi isagoo aan beenin jirin bal yactaqidu sidqahu aaminsanaaba wuxuu nebigu sheegayaa inuu run yahay lam yandiq bishahaadateyn haddana shahaadateynka kuma hadal isagoo aaminsanaa nebigu inuu runla yahay isagoo aaminsanaa shayga uu la yimi inuu xaq yahay sida uu muujinaya gabaygiisa walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diina waxaan ogaaday buuhi diinta muxamed la yimi diimahoo dhan inuu yahay ka ugu khayr badan ayaan ogaaday buui iyadoo taa uu yihi haddana tawxiidka kuma hadal nasiib darradaasaa ku dhacday xataa aakhiri laxdatin min xayaati ilbirqsigii noloshiisa u dambeeyeyna uu ku hadli kari waayo nasiib daro xataa aakhiri laxda min xayaati wa fiihi nazala fii suurati اlqasas waxaa ku soo degay aayaddan oo suurat lqasas ku sugan inaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay baa wuxuu hi inaka laa tahdii man axbabt nebi maxamedow ma hanuuninaysid cidda aada jecesho walaakina allaha yahdii man yashaa ilaahay baa hanuuniyo cidduu doonayo wahuwa aclamu bilmuhtadiin cidda hanuunaysa isagaa yaqaana iyo ka aan hanuunayn wuu kala yaqaanaa markaa kaa uu tufta cagta u saaraya waa ka hanuunkuu qoran yahay aayad kale ilaahay waxau uhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim siraaط illaah inaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim aayaddaas waxa ay leedahay jidka toosan baa dadka ku hanuuninaysa aayaddanina waxa ay leedahay ciddaad jeceshahay ma hanuunin karaysa ee ilaahaybaa hanuuninaya cidda uu doonayo idan markaa hidaayadii hanuunkiibaa laba qaybooda ah. hidaayatu dalaala wa hidaayatu tawfiiq hidaaye ah tusin qofka jidka la tusiyo la qanciyo oo loo cadeeyo wixii u baahan yahay shubhada iyo madmadowga laga saaro taasi waa kaalinta uu qaadan karo rususha iyo ducaaddu ay qaadan karaan iyo qofkii uu xanuuninaya laa yahdiy allaahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumuri nacam waatuu nabigu leeyay laakiin waa hidaayada marka aayaddaa ilaahay ui waad hanuuninaysa hidaayaday sugaysaa waa taa hidaayada halkan rabbi uu ka anfiyu meesha ka saarayna waa hidaayada waafajinta oo ilaahay unbaa taana leh ilaahay unbaa qalbiga u jiheeya xaqa qulubta isaga haya marka kaalinta qofka hanuuniyaha uu qaadanaya waa inuu qofkii qanciyo wadadii tusiyo wixii wanaagsanaa u sharxo xaq iyo baatilkii u kala sheego laakiin in qofkii hanuunkii qalbigiisa lagu beero la jiheeyo ilaahay baa leh waa taa isagu marka uu leeyahay walaakina allaha yahdi man yashaa qisadana hore aynuu soo marnay isagoo sii dhimanaya waxa uhi qul laa ilaaha ila allah ashhadu laka biha yowma alqiyaama adeer ashahaado aan kaaga markhaati kaca qiyaamahe waad sii dhimanaysa bs kolkaasaa dabeed m ay kuwa ag fadhiyo mujrimiin ahaayoo tol sheeganaya tol in badan buu salkaasi karkaarka dad weydaariye ayaa waxay idhaahdeen ha gumoobi maantoo aada geeriyoonayso yaanay inantaada guur sheegine ha gumoobina halkaagii hore ku hays ku adkayso halkii hore iska qaniinsano bay idhahan diintii aabbayaasha iyo weligaa iyo alla soo jireen baynu ahayn oo dhaqan iyo caadaynu lahayne maanta marka aada sii dhimanayso haddaad sheegto igawala inaad gumoobi asuu halkiisiibuu ninkani haysta ha ku daarina buui wa calaa diini wa calaa milati cabdilmualib diintiibuu ku dhintay buu iskaga taga walaakin liacmaalihi cadiima shaqooyinkiisa waaweyn allatii camilahaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam shaqooyinka waaweyne uu nabiga u qabtay ninkani daraaddeed narjuu an yukhafasa canhu waxaa loo rajaynayaa ama aynu rajaynaynaa in cadaabka lagaga fududeeyo sidaana nabigaa sheego waa ti aynu dee shafaacad aynu soo marayno shafaacadu afar qayboodoo ay lahayd ayaynu kusoo marnay ama af shan qayboodoo ay lahayd bee kitaabka caqiidada kusoo marnay shafaaco nebiga ukhaasa iyo shafaaco caama baa jira shafaacooyinka nebiga u khaas ahaa waxaa ka ahaa shafaaca uu adeerkii u shafaaco qacday oo ahayd xaggee in naarta salkeeda isagoo ku jira uu yihi ilaahay ou ka yar nafisi dabeetana xagga kalea loo soo saarayoo halkaa raysmagaadhooyinka iyo cagaha calaancalaha ayuunbaa lagaga buufinayaa naarta maskaxda karaysa ah, meel hoosa laga soo saaray laakiin baladu balaayadu waa sideedii wa cadamu islaamihi huwa wa cadamu islaamihi ninkan abu aalib oo aan islaamin huwa isaga iyo wa haalibu aqaaribu rasuuli sala allahu calayhi wasalam aqaaribtii xigtadii nebiga intoodii badnayd oo aan islaamin iyo adeerkii oo aan islaamin fiihi taa waxa ku sugan min alxikmati maa laa yakfa xagga xikmadda waxa ku sugan waxaan qarsoonayn xikmad baa jirta halkaa laga yara fahmi karo iyadoo kow ay ka tahay inaanu ilaahay hanuun u qadarin haddana waxayba iska noqotayba arrin marmarsiyihii gaalada afwaajisay oo eh, soo afjartay bay noqotay wa cadamu islaamihi huwa abu aalib oo islaami waayey wa haalibu aqaarib arasuul iyo qaraabadii nebiga intoodii badnayd oo islaami waayey fiihi min alxikmati maa laa yakfa xagga xikmadda waxa ku jira waxaan qarsoonayn oo ah sidan soo socota fainahum xigtadaa nebigu low baadaruu biitibaaci hadday u degdegaan raacidda nebiga oo markiiba koox lagu siiyo ay barbar geli lahaayeen ay rumayn lahaayeen laqiila waxaa la odhan lahaa oo gaaladu ay odhan lahay marmarsiiyo doonku qowmun yatlubuuna siyaadatan wafakraa laysa lahum fajaa-uu bi hada alamri saasay odhan lahayen waxay odhan lahayen qowmun waar maxamed iyo qoladiisu waa qolo yadlubuuna doonaya siyaada siyaada macnaha waxay doonayaan madaxtinimo iyo wa fakhran faa laysa lahum oo aanay iyagu lahayn fajaa-uu waxay la yimaadeen maxamed iyo kooxdiisu bi haada alamri diintan almuftaraa ee la abuurtay arrintan ay soo abuurteen bay la yimaadeen si ay madaxi noogu noqdaan oo ay faan uga helaan oo reer hebel baaba isu soo keen gaashaan buuraysto diinku soo gabaday saasay odhan jire waxay odhan jireen waxay odhan lahaayeen waa qawmu yadlubuuna siyaadatan wafakran laysa lahum waxay doonayaan faan iyo madaxtinimo aanay lahayn miyay naga leeyihin fajaa-uu bi hada alamr markaasay diinta la yimaadeen almuftara ay soo abuurteen saasay odhan lahayen marmarsiyahaasay keeni lahaayeen marmarsiyi laakiin ma jiro de waa kan walaakin ha yeeshee lamaa ra'aa almucaaniduun marka ay arkeen kuwii canaatamayee quraysheed ana mutabiciihi hum lgurabaau canhu kuwa nebiga raacay inay yihiin kuwa qariiba ka huraba ka ah ka fog kuwa aan u dhoweyno ka fog inay yihiin oo ummado kale ah xabashii ku jirto oo ay ku jiraan reer yurubo ay ku jiraan qolo kale oo iyagana kuwii beershi eh, la odhan jira eh, reer furuso carabtii fogfogeyd kamid mid tahaa oo kolkay kuwaasoo dham isu wada yimaadeen ayaa arrinkaasi meesha ka baxay reer hebel markaasay ka baxay reer hebelkii lagu soo gaban jiray ana mutabiciihi hum lgurabaau canh kuwii raacay inay yihiin kuwa qari ka fog aladiina kuwaasoo laysuu min cashiirati aan xigtadiisa ahayn bal min acdaa'ihi axyaana mararka qaarkood kuwii colla ahaaba ah qabaa'il qabiilada nebiga oo ahaabaa dad ka soo rumaynaya uu ka raacayay rasuulka sal allahu calayhi wasalam ka cuhmaan ibnu cafaan min bani umaya cuhmaan ibnu cafaan oo dee rasuulka rumeeyey qabiiladiisu waa reer bani umaya marka reer bani umaya iyo qoladan kale ee nebigu ka dhashay dee xurgufta ka dhaxaysay qabaa'ilkii xakiimtami jira bay marka reernimaa lagu raacay way hadhay lam yakun ma ahaanin xagga horay markaasu raacaysaayo walaakin markii sidaa iyo si ay noqotay dadkii raacay ay sidaa noqdeen lam yakun cindahum agtooda ma ahaanin adnaa xujatin yuqiimuunaha daliil yar oo ay soo joojin karaanna ma jiro marmarsiyo yarna ma jiro kolkaa adnaa xujatin yuqiimuun daliil yaroo ay soo joojinayeen allaahumma laakin ilaa dacaawiihim alkaadiba dee sheegashadoodii been tahayd mooyaane dacaawihim alkaadiba sheegashada beenta ah taasi dee way iska jiri kartaa oo nin meel ku marmarsado ama ku xoqda ma waayo allatii kaanuu yatamasakuuna biha oo ay qabsan jireen sheegashooyin been oo iska qabsan jireen baa dee markii dambe timi xiinamaa tasadacahum alxujatu min qowlihim markii uu ku kala jebiyey xujada xujada fastac bimaa tu'mar wixii lagu farayo kala jebi baa layihi marka istaacu waxa weeyaan kala dilaacinta kolkii ay xujadu uu nebigu hordhigay ay ku kala dilaacisay waxoodii ah, wax kaloo ay qabsadeen way waayeen oo aan ahayn min qowlihim hadalkoodii saaxirun arrinkani waa saaxir bay idhahda almuhim wax kaloo ay yidhaahdaan markay garan waayan waxay dhahan waa saaxir yufariqu bayna almari wa zawji wakaahinu yatakahanu bilgayb waa saaxir ninkiiyo gabadhuu kala kaxaynaya labada walaalahabuu kala kaxaynaya labada isbaybuu kala kaxaynaya saasay dha wakaahinu yatakahanu bilgayb waa faaliyo wax ka sheegaya qeybka erayadaasoo iska dacaawiya oo sheegashooyina ayay yidhaahdeen waqad samaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam hada alcaama aladii faqada fiihi zawjahu wacamah caama alxusn waxa uu nebigu ku magacaabay haada alcaam sanadka ah alladii sanadkaasoo faqada fiihi uu waayey zawjahu xaaskiis iyo wa adeerkii caam alxusn sanadkii murugadu ku magacaabay sanadkii murugada oo dee uu ka murugooday geerida labadaa ku timi oo dee midna diin buu ku difaacayey midna xigtanimuu ku difaacayay waa lagaga gabanayey cadow kugu soo muruxsadayna waa wax laga murugoodo oo ah. qofku sidiisaba da ciddii taageeraysa dabci ahaan waa ku farxaa ciddaa markuu waayana uu ka naxa sanadkii murugada ayaa loo bixiyey sidaynu arki doonana waata keentay inuu nebigu hijratu daaif sameeyo oo u xaggaa iyo daaifba taageerayaal ka raadiyo waata keentay si uu ilaahay uga dhaqdhaqo xusnigaa iyo murugada nebiga soo gaadhay inuu u sameeyo alisraa walmicraaj casuumadda gaarka ah waa tii loo fidiye caalamka kore ilaahay uu ku casuumay iyadoo loo tilmaamayo inuu wehel weyn leeyahay oo islaan ka tagtay iyo oday ka dhintay wehel uga weynoo ilaahaya ah, inuu leeyahay iyadoo rabbi u muujinayo waa sababta keentay alisraa walmicraaj waata markaa inagu xigada halkan daris duruusta inagu xigtaa isra walmicraajna noqonaya munaasabada isugu xigaan baa saas waaya walamaa maata abu aalib markii abu aalib uu dhintay naalat qurayshu min rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam qurayshi waxay nabiga gaarsiisay maa lam yumkinhaa naylu waxaanay u suurowdeen inay gaarsiiyaan fii xayaati abi aalib markuu abu aalib noolaa waxaanay gaarsiin kareen iyo nebiga gaarsiiyeen oo dhibaato ah washtadda almru calayh arinkiina uu ku adkaaday nebiga xataa kaanuu yanfuruuna turaaba calaa ra'si wa huwa saa'ir ciidday ku shubi jireen madaxiisa isagoo lugaynaya isaga lugaynaya ayay ciidda madaxiisa ku shubi jireen xataa kaanuu yanfuruuna aturaaba calaa ra'si wahuwa saa'ir magaaladu dhex soconaya ciyaalka lagu soo diraya way finiinayaan dhagaxaan bay ku duurayaan ciid bay ku saydhayaan wakaa waxba laakiin uma joojinaynin nabigu caleyhi salaatu wasalaam adigaa dee dadkeeniina maqlaya ingiriiskaana soo eegay bay dhaha qaar ingiriisaana soo eegeega haddaba qaar ay wadankoodii ugu tegeenoo weliba arsaaqadna ay ka sugayaan dollar ka qaadanayaan ayaa waxay idhaaheen markii lagu qarxay ayaa dee wayna soo eegeegaan dadku oo dee markaa waa inaanu xijaabyada iyo waxaana lagu eegeegana iska tuurnaa wadaadadiina qaar baa ufatwoodoo iska tuura haddii laydinku soo eeganayo caqligaa soo gaadhayna ma jira dadkii waxa ay diidayaanba in eegmo yarin iyagoo de diintoodii haysta in wax yarina soo gaadho waay rasuulka oo ashrafulkhalqi ah dhibaatooyinka soo gaadhaya waad arkay wayadacuuna waxa ay dhigayaan awsaakha shaati calayhi neefka ariga wasakdiisa ayay ku dul tuurayeen fii salaatihi isagoo tukanaya waad soo aragtay dee mundhicirkii dusha laga saaray waay watacallaqat bihi kufaaru qurayshin maratan yatajadabuunahu wayaquuluuna lahu anta aladii turiidu an tajcala alaalihata ilaahan waaxida watacallaqat bihi kufaaru quraysh gaaladii quraysheed nebiga way ku dugleeyeen mar bay ku dugleeyeen maratan mar way ku dugleeyeen yatajaadabuunahu iyagoo soo jiidanaya ama kala jiidanaya mar baa laysu qabtay oo la kala jiitay oo la rifrifay nabiga oo qoorta adiga cuqbat bnu abi mucayd ninkii la odhan jiray ashqa qowm ayaynu soo marnay inuu macawiis kaga dhuftay nebiga macawiistii qoortiisa ama cumaamadii qoortiisa ayuu ku qabta uu ku baktiin gaaray waxay lahaayeen anta aladii tuwiid waar makii baa tahay doonayey an tajcala alaalihata ilaahan waaxida ilaahyaasha inuu mid kusoo ururiyo ilaahyaashu way fara badnaayeen saddex boqol iyo lixdanka maalmoodba xabad lahaa lagu beegay oo waxa ay ahayd alaatu mia wa sitiin ilaah saddex boqol iyo lixdan ilaah bay idhaha saddex boqol iyo lixdankaa sanadood ee sanadku yahay maalmood ilaahba maalin ha shaqeeyo hala qaabilsiiyo waa qoryo meel iska yuururo oo iyagu ay baalasheeyaan ayaa caynkaasi afikireen war waxaasoo dhan baa hawshayadii qaban kara waa milku aad kusoo ururisa famaa taqadama axadun cidi uma dhaqaaqin min almuslimiina muslimiinta kamid a ah, xataa yukhalisahu minhum ilaa uu kasi uga sii daayo cid muslimiinta ka mid oo kasii dayso oo tidhaa war ka daaya waa la waayay sababtuna waa maxay limaa hum calayhi min adacf muslimiinta dhibaatada dacfka haysta awood darada haysata waliba wuxuu ahaa cidlaa lagaa heli ilaa abubakr abubakar oo soo booday mooyaane saaxiibkiisii koobaad fainahu taqadama intuu soo boodayba wa qaala wuxuu yihi ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah n soo marnay qisada ataqtuluuna rajula war ninkan miyaa dilaysa nin baa dilaysa an yaquula rabbi allah inuu yihi rabbigaygu waa ilaahay war wuxuu eedaysane ku noqdee lagu haystaa ma inuu shahaado ku baaqayba ma inuu ilaahay keligii xusayba wamaa naqamuu minhum ilaa an yuminuu billahi alcasiizi alxamiim marka taasina halkaasi ku dhammaatay dabeedna daaif buu rasuulku sala allahu calayh wasalam isku dayey magangalkiibaa jiray iyo daaif